bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd wacanhu radia allahu canhu ibn cabaas weeye wacanhu ay can ibni cabaasin waxaa laga warinaya radia allahu canhu qaala inuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sal lay wasalam yakhtubu isagoo khudbaynaya oo yaquulu leh laa yakhluwanna yuusan la gooni noqonin oo usan la cidlaysanin rajulun nin bimra'atin haweeney yuusan keligeed meel la gelin ilaa walxaal macaha la jirankeeda inuu yahay mooye duu maxramin mid maxramyo u saaxiib ah mid maxramkeedaa oo qaraabadeedaa oo aan geyinoon guursan karin si abadi ah kaainul macla jirankeeda yahay mooye walaa tusaafiruu ma safarto almar'atu haweenaydu waa khabar bimacna nahyi waay walaa tusaafiruu ma safarto almar'atu haweenaydu ilaa waa maca dii maxramin mid maxram ah maca dii maxramin mid maxramu saaxiiba la jirankii inay tahay mooye aal ilaa xaalada maca dii maxramin ay tahay mooye mid maxramu saaxiiba la jirankii xaalka ay tahay mooye si kaleyna u sabr faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi faqaama waxaa istaagay rajulu nin baa istaagay hadalkaa markuu nabigu jeediyey sal lay slm ayaa nin baa istaagay faqaala wuxuu uhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi ow ina mra'atii haweenaydii haweenaydaydii xaaskayguu ka wada ina mra'atii xaaskaygii kharajat way baxday xaajatan xaalay tahay mid xaajiyad ah yani mid xajka yani xaj gudanaysa xaalay tahay wa inii aniguna uktutibtu waa lay qoray fii qaswati kada wa kada duulaan hebel iyo hebel baa laygu qoray yani duulaankaas ciidankii raacayay oo meel heble u baxayey baan ku qornahay oo diiwaankaasaan ku jiraa xaaskaygiina way baxday iyadoo xaju socto ayb faqaala markaasaa wuxu uhi nebigu sal lay waslam inaliq tag oo faxuja xaji maca mra'atika haweenaydaada ama xaaskaaga la jirankeeda ka xaji baa layidhi muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray wallafdu lafdiguna limuslim buu u sugnaaday xadiidkan laba xogun buu xambaarsan yahay oo labaduba dumarka ku saabsan yahay midda hore waxa weeye inaan dumarka lala khalwoonin ilaa inuu maxram la jooga mooye ayib lianna khalwada iyo la gooni noqoshadu waa dariica ila zina yani waxay dariiq u tahay inay faaxishada iyo zinadu dhacdo hadday labadooda keliya noqdaanna shaytaan baa sadexeeya nebigu siduu sheegay sal alay aslam dee markaa uu isku qalqaalinaya mafsadadaas bay marka u tahay dariico u tahay min baabi sadi danaa'ici baa loo xarimay marka ayb ka hortag ahaan maxramkeedu inuu la joogo mooye haddii maxramkeedu la joogo markaa dhib male dayo khalwo maaha maxramkeedana waxaa la yidhahdaa cid kasta oo aan si abadiya u guursan karin si abadiya aan u guursan karaynin ninkeeduna waa ka mid ama qaraabanimaa ka dhexaysa way wada dhasheen oo weligii ma guursan karo waa maxramkeeda ama ma ahee ridaac iyo nuugmo ayuu ugu yimaadaayo ma guursan karo ama ma ahee xididnimu ku soo galaayo ma guursan karo abadan dadkaasaa maxramka la yidhaha saas maana yani si intaaba waa ku yimaadaan qaraabanimo waa ku yimaadaan musaaharana waa ku yimaadaan ridaacna way ku yimaadaan waxaa la mida ah haddii uusan hadduu la joogo dumarku hadday badan yihiinna waa la mid oo iyadana xadiis baa ku asaxay hadday midba ka badan yihiin oo laba ay yihiin iyo wixii ka siyaasan markaa khalwo maaha iyadun waa la mid oo khalwadii way baxaysaa macnaha ayb walaa tusaafiru ma safarto almar'atu haweenaydii ilaa macadii maxramin waa xukunka labaado daweynta muslimadda ah xalaal umaaha umana bannaana inay safarto inuu maxram la socdo mooye ayb safar oo dhan baa soo gelaya marka ama safar cibaada ha noqdo ama safar mubaaxa ha noqdo ay safar baa soo gelay ayib inuu maxramkeedu la socdo mooyaane safarkaasi riwaayaadka qaar waxaa ku soo arooray saddex beri meel loo socdo qaarkood waxaa ku soo arooray habeen iyo maalin meel loo socon karo qaarkood waxaa ku soo arooray maalin keliya meel loo socon karo taxdiidaadkaasi way iskhilaafeen saas daraaddeed baa muxaqiqiintu waxay leeyihiin culimmada qaar ka mid yihiin waxaa laga qabanayaa un wixii safar noqon kara saas maana wixii markaa curfan safar loo yaqaano oo loo sahay qaadanoo safar la dhihi karo oo dhan baa soo gelaya markaas hadalkaa markuu nebigu jeeyey sal lay slam walaa tusaafiru almar'atu ilaa maca di maxram ayaa saxaabi meesha fadhiyey baa wuxuu u fahmay safarkaasi inuu soo gelayo safarka xajka fahamkii saas uu fahmay buu markuu nebigu saxay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saas daraaddeed baa meesha waxaa ka baxsan culimmada qaarkoodoo dhahaya xadiiskan waxaa loola jeedaa safarada caadiga ee safarka waajibkae xajka yani isaguma soo gelay waa faham khilaafsan fahamkuu nebigu taqriiriyey maxaa yeele nebigu wuxuu sugayoo taqriiriyey hadalkaa markuu jeediyey baa nin saxaabiya fahamkiisii buu ka hadlay wuxuu yidhi rasuul ilaahayow xaaskaygii xaj bay u baxday anigana duunaan hebel baan ku qornaayo xaggaa laygu qoray muxuu fahmay marka wuxuu fahmay xaaskiisii xajka u baxday safarteedaasi inay soo gashay xadiiskii nebigu yihi laa tusaafir imra'atun ila maca dii maxram soo ma cumuumka xadiidka inay gashay xaaskiisu iyo maxram la-aan safartay ayuu fahmay fahamkaa uu fahmay buu nebiguna taqriiriyey oo muxuu nebigu nabig sal lay slm faqaala wuxuu ihi inaliq tag duulaanka ka soo ha oo tagoo fa xuja xaji maca imra'atika xaaskaaga la xaji baa marka xadiidku waa caam cumuumkiisu inuu xajku soo gelayana waa taqriirka nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uma baahna istinbaat uma baahna lafdiga muslimaadka xadiidkan waxaa uu loo daliishadaa haweenka haddii aynan maxram xajka u raaca haysan inuusan xajku ku waajibayn ayb oo dee maxramku wuxuu ka mid noqonayaa marka sabiilkii la yidhi man istaaaca ilayhi sabiila binisbati lahum haddaynan haysanin maxram maba kari karaanba wabitaali kumaba waajibayaba sidaana waxaa qaba oo ku tegey aimo taabiciintii keyrkoodba leh alimaam nakhaaci axmed ibnu xambal isxaaq ibnu rahwiya abu thawr iyo asxaabu ra'yi oo imaamu abu xaniifa iyo thawri iyo keyrkood baa qaba waxaa doortay aimada shaaficiyiinta rag ka mida ah sida ibnulmundir oo kale fuqahada shaaficiyiinta qurasaaniyiinta baqdaadiyiintu waxay qabaan iyada inay iska safri karto laakiin qurasaaniyiinta madhabka daahiriyada isaguna sidaa qabo haweenayda maxram la-aan xajba kuma waajibayl waana sida aahirka xadiisku kutusay aahirka xadiisku haddaynan maxram haysanin inay safraynin xajna aadaynin baa xadiiska daahirkiisa ka muuqa saasayb sidaas culimadaasi ay qabaan baana xoog badan saasaa xoog badan haddayse iska xajido maxram la-aan xajkeedu inay asaxaysay qabaan xajku waa asaxayaa laakiin waa aasimad oo waa dembiiley bay leeyihi xajkii waa asaxay laakiin nahyigu jiho kaluu ku saabsan yahay waa jiha munfaka meesha aljiha munfaka dhanka maxram la-aanta ay safartayna dembiiley wa oo dhankaa dembi baa ka raacaya laakiin xajkii sidiisa waa u asaxayaa bay leeyihi ayb culimada qaar ka mid ah ayaa xadiidka daahirkiisa khilaafsano waxay leeyihiin sida imaam maalik oo kaleeto takhruju maca jamacati min annisa koox dumara ah haddii la helo way raaci kartaa buu leeyahy imaam maalik caleyh raxmat ullah alimaamu shaafici wuxuu leeyahy isagu intaa waaba ka fududaynayaayo fii qowlin lahu wuxuu leeyahay takhruju maca xuratin muslimatin iqa gabadh muslimadoo xor oo laakiin lagu kalsoon yahay diinteeda hadday hesho wayba raaci kartaa buu ah, marka rufqa saalixa meeshay ka dhahan ra'yigaana waxaa rajaxaya shaaficiyada qolyahooda la yhahdo baqdaadiyiinta khuraasaniyiin iyo baqdaadiyiin bay u qaybsamaan fuqahada shaaficiyadu marka waa madhab bacdu shaaficiya ay qabaan alimaam awsaaci isaguna wuxuu leeyahay waxay raaci kartaa dad caadila haddii loo helo oo lagu kalsoon yahay way raaci kartaa buu leeyahay ibnulmundir markuu soo guuriyey aqwaasha culimmadu ay qabaan oo dhan markuu soo guuriyey wuxuu idhi daahiru alxadiidi wlaa xadiiska daahirkiisiiyo sida ka muuqateen soo marnay qoladii hore qabeen taasaa haboon buu ihi oo oh, awlaysan walaa yuclamu maca haaulaai xujatun tuujibu maa qaaluu bui qolyahan kale xadiidka khilaafay oo dhan wax xuja oo hadalkooda xoojinaysa looma hayo buualeelaha xadiid baa jira ay deliishadaanoo ay leeyihiin ah, xadiidka cadiy bnu xaasim fii saxiixi bukhaari oo nebigu ur sal lay waslam markuu ka warramayo islaamka iyo siduu eh, u ballaadhan doono iyo amniga dhici doona islaamku dhulku qabsan doono iyo sida ammaanku ku faafi doono markuu ka warrabay buu nabig sl lay waslam xataa tuushiku adaciinatu an takhruja min alxiira bigayri jiwaarin xataa tatuufa bilkacba ammaan baa dhici doona ilaa haweenayda keligeedee gaadiidka saaran intay xiiro ka soo tagto iyadoo keligeed ah ay kadibna kacbada timaado dawaafto ammaankaasa uaafi doona iyadoona cidna la soconin intay xiiro ka timaado ayay kacbada imaanaysaa kadibna way dawaafaysaa way xajinaysaa ama cumraysanaysa ilaa taasi kaba dhacdaba baa ammaanku faafi doonaa buu nebigu kasii warramay salawatu rabbi waslamu caleyh marka waxay leeyihiin nebigu hadduu sheegay xaaladaasi inay imaan doonto waxay ku tusaysaa haweenaydu inay soo xajin karto maxram la-aan laakiin jawaabta laga bixiyey baa waxay tahay oo weliba jawaab saxa ah nebigu xaalad imaan doontuu ka warramayee xaaladaasi sharciga ma waafaqsan tahay mise ma waafaqsana markaa kamuusan hadlayn laakiin arrin soo socotoo dhici doonta ammaanka faafi doono iyo waxa ka dhalan kara iyo waxa ka imaanaya iyo dumarku say macnaha u bixi doonaan arrintaasuu nebigu ka warramaya salawatu rabbi waslamu caleyh arrimaha mustaqbalkae imaan doona nebigu uu ka sii warramayna waxay isugu jiraan wax shareecada waafaqsan iyo waxaan waafaqsanayn laakiin isagu kaxadas dhici doonuu uga sii warramay nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh laakiin in maxalaalbaa maxaaraanbaa safarteedu meel kaluu ku caddeeyeyo xadiiskanuu ku caddeeyey maxaa yeel laa tusaafir imra'atun ila maca dii maxram kanuu ku caddeeyey inay xaaraam tahay laakiin taasi dhacd ahaan buu uga warramay nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh ee xugum ahaan inay bannaan tahay muusan u sheegin saasay macnaha ku fasiya odhanayaan waana sida saxda armuhim ah. warka murtidiisu waxa weeye haweentu wax xaj a ku laazimi maayo inay baxdana maxram la-aan xajka aadana waa xaaraam ama koox saalixa ha raacdo ama dumar kale ha raacdo ama rag iyo dumar iswato ha raacdo ama keligeed ha baxdo ama eerboodka ha loo taagnaado ama kan ha laga sogootiyo warkaasoo dhan ka bax wax xaj ana ku waajibi maayo maxram la-aan hadday baxdana waa aasima aahirulxadiid baa saa kutusaya ayb waa sida sawaabkaa culimadaasi waxay fiirinayaan ayagu cilada oo waxay leeyihiin xadiidka ciladiisu waxa weye nahyiga loo reebay sababta loo reebo la yidhi ina maxram la-aan iyadaa la ilaalinaya leanna dumarku waa maxalul atmac baa la yidhahda damac ragga iyo hungurigooda bay sidooduba maxal u yihiin oo ciddii aragtan waa iska hunguriyeynaysa marka maxramka waxaa loo raaciyey bay leeyihiin inuu ilaaliyo yani waxa wey waa waa waardi waardi baa loo saaray waxay leeyihin marka haddii xaalad an la helo boqolkiiba loo badinhayo oy haalib tahay inay ammaan helayso hadda cilladii xukunkan loo jideeyey baa marka meesha taallee marka ayaan laga reebin bay leeyihin camalkii halkaasay fiirinayaan oo waxay fiirinayaan cillatu nahyi oo istinbaaq ah halkaasay wax ku dhisayaan zaahirka xadiidka markaasi ciladaas iyo maqsuudka bay ka qabanayaan macnaha sidaas wey adiga almuhim waxa weeye warka murtidiisu waxa weye daahirka xadiidka in lagu taqayudo ayaa mar walba fiican oon laga gudbin ilaa lidaliil saas macna ayb wa canhu waxaa laga warinaya ana nabiy nebigu sal lay waslam dadka qaar baa fuqahada qaarkood waxay kala qaadaan haweenta shaabada ee dhallinyarada ah ee markaa la damci karo iyo haweenta duqda iska weynaatay iyada muxuu ahay aan ninaba hunguriyeynin wlqawaacidu min anisaai taa dambe duqdaa waxay leeyihin iyadu dee iska safarto de looba baqi mahayo cidinahu guryen maysay leeyihin soma laakiin haweenta muxuu ahay waxoogaa dhabanka leh lahu guryen karo iyada waxay yidhahdeen maya maxram la-aan ayna bixi tafriiqaas iyo kala qaadkaasina daliil male allahuma maqsuudka hadda aan sheegayna inuun midixsanayaan mooye wax daliilo kala qaadaya ma jiro bal waxaa la yidhahdaa likulli saaqitatin laaqit baa la yidhaha likulli saaitatin yani mid kastoo dhacday mid qaataa jira mid la ilaa jira soma saas midba midba laqayr ah ayb wa canhu waxaa laga warinaya ibn cabaas radi allahu canhu ana nabiya nabigu sal lay waslam samica wuxuu maqlay rajula nin oo yaquulu leh labayka allow waan ku ajiibay ijaaba bacda ijaaba labayka waan ku ajiibo waxaan ajiibay yeedhidaadii aada ii yeedhay waadin fi nnaasi bilxaji ya'tuuka rijaala wacalaa kulli daamirin ya'tiina min kulli fajin camiiq nabiyullaahi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markuu kacbada dhisay baa la yidhi dadka u yeedh oo waxaad ugu yeedhaa ilaahay beydkiisa kaalaya soo xajiya asar baa ku soo arooray inuu alla ku yidhi anaa maqashiinahay marka yeeriddii rabbi noo yeedhay baa laga jawaabaya markaad leedahay labeyk allahuma labeyk aad leedahay waa yeeriddii lagu yeedhay baad hee leedahay saas saasmana labeyka bimacnaa waa hebelow marka lagu yidhahdo hebelow ayaa carabiga waxaa la yidhahdaa labayk meeshaan annaga kan idhahna hee saas wey macna marka waa ijaaba bacda ijaaba marka labeyka alla waan ku ajiibay yeedhidaadii baan ajiibay oon yeelay can shubrumata ninka shubruma la yidhahda xaggiisaan ka ajiibay shubruma saasuu leey labayka labayka can shubruma labayka can shubruma buu leey qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay aslam man waa kuma shubrumatu war shubruma waa kuma shubrumaha maad akriyaysahay muxuu ahaa qaala wuxuu yidhi akhun walaal weeye oo lii aniga ii sugnaaday aw amase qariibun waa mid qaraaba oo lii aniga ii sugnaaday ama waa midaan xigaalnahay nahay miyuu yidhi mise waa midaan walaalanahay nahay miyuu yidhi shaki waay raawigaa shakiyo labadaa keebuu yidhi faqaala markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay waslam xajajta war ma xajiday can nafsika naftaada ma ka xajiday ma u kaadiye horta aduu kaagii ma gudata baa layidhi warka shubrima ha dambeeye qaala wuxuu uhi laa maya ma xajiyin xajkaagii naftaada maada gudan maya qaala wuxu uhi nebigu sal lay slam xuja xaji can nafsika naftaada ka xaji uma kadibna xuja xajiyo can shubrumata shubruma markaa kadib ka xajiyo bal horta taadalamo taada markaad gudato kadib shubrumo markaa kadib ka xajiyo markaas kiisa ka gudwa waxaa wariyey xadiidka abu daawuuda baa wariyey wabnu maajah iyo ibnu maajah kadalika ibnu khusayma daara qutni bayhaqi iyo keyrkood baa soo saaray wasaxaxahu waxaana saxiixiyey ibnu xibbaan waraajixu sida xooga badan cinda axmeda axmed ibnu xambal agtiisa sida xooga badanna waqfuhu waa xadiidku mawquuf yahay oo mawquuf calaa man cala bni cabaas ibnu cabaas inuu ku eg yahay oo uusan nabiga gaadhsiisanayn sidaasuu imaam axmed xoojiyey saas way xadiidka waxaa laisku khilaafsan yahay ma mawquuf ba mise waa marfuuc imaam axmed waxaa ku raacay xadiidku inuu mawquuf yahay oo sidiisaa u rajaxay alimaam axaawi iyo ibn oo waxay yidhahdeen xadiidku ibn cabaas buu ka weriye hadal ibn cabaas hadalka rasuulka maaha salawatu rabbi waslamu aleyh laakiin muxadisiinta badankood waxay leeyihiin xadiidku waa marfuuc waana sugan yahay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu aleyh gaadhsiisan yahay ragga rajaxay inuu marfuuc yahay oo saxiix yahayna waxaa ka mid ah alimaam albayhaqi cabdilxaq alishbiili abulxasan ibnu qataan xaafi ibn xajar fi talkiis sida uu iilanayo waxaa kaloo saxiixiyey ibn mulaqin xaafidkii ibnu jaruud adiya almaqdasi fi mukhtaara sheekh albani iyo shawkani iyo keyrkood xadiiku marka waa xadii marfuuca cala raajix oo sugan wey daara quni iyo ibn cabdilhaadi waxay ku cileeyeen iyaguna mursal isagana ciladaana waa lagu cileeya warka murtidiisa xadiidku shawaahidna waa leeyahy waa xadiid sugan wey xadiidku wuxuu inoo faa ruuxa aada ka xajinayso inay fiican tahay inaad magacowdo saas macana oo markaad xidhanayso xajka ama cumrada inaad tidhaahdo labayka can ummii ah, labayka can abii waxaad leedahay labayka xajan can abi ama labayka cumratan can abi ama can ummii ama can ukhtii saasaad leedahay ama can cabdirasaaq ama can muxamed haakada inaad magacowdo cidda aad ka xajinayso marka aad xajka xidhanayso ama cumrada xidhanayso sidaas inay sunnato mustaxab tahay ayaa xadiidku inoo faaideynaya waxaa kaloo xadiidka inoo faaideynaya ujeeddada loo keenay tahay in ruuxa cid ka xajinaysa ila waan soo sheegnay adiladeediina wayna soo marnay in ruux laga xajin karo ruuxa ruuxa ka xajinayaay inuu xajkiisii gutay baa shardi ah ruuxan xajkiisii asalka isaga lagu lahaa aan gudanin aan gudanin ruux kale kama xajin karo hadduu isku dayo inuu ka xajiyo oo uu sidaa ku xidhana oo isagoo kiisii lagu leeyahay ruux kale xaj ka xidhana tilqaa'iyan buu isu bedelayaa buu isu bedelaya saas man otomatikiyan buu isbedelaya markaaba xajkiisii buu noqonaya ruuxii kale niyadii uu u niyooday meesha waa ka baxaysaa saas maan xajkiisii buu gutay ama ruuxii uu lahaa waxbaan ka xajiyey kaa xaj kale allah u sahlay hadduu xoole ku bixiyeyna xoolihii baa laga rabaa xajkii ilan isagaa yeeshay sooma xoolihii waa inuu celiyo haddii inta meeshan laga diray muxuu ahaayey saddex kun oo dollar lagu nooliyey oo la yidhi soo xaji oo xaggaa markuu tagay xajkiisii uu noqday dee xoolihii loo dayn maayo soo ma oo ruuxii xoolo la-aan iyo xaj la-aan la ysugu dari maayo waa in xoolihii soo waxaa kaloo xadiiku inoo faaideynaya faaiidadaynu soo marnay axaadiistii kale kusoo marnayo ruuxa in laga xajin karo qaraabada ah ama ha noolaado ama ruux dhintay ha ahaado hadduu nool yahayna sababta looga xajinayo waa inay tahay cajzi aan la filaynin inuu ka kici doono oo markaas inay u suuroobi karto inuu xajiyo waa inayna meesha ku jirin wa canhu radi allahu canhu qaala wuxuu yihi khaabanaa waxaa noo khudbeeyey waxaa la weydiiyey sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmat ullah kama fii fataawa haddiiba ruuxu halmaamoba hadduuba halmaamo qalbiga wuu ku hayaa inuu ruux ka xajinayo laakiin inuu carabka kaga dhawaaquuba halmaamay ruuxii inuu inuu ka xajinayo laakiin qalbigiisa waa ku jirta sidaasuu ku xarmaday kaxajintaasi ma asaxayso sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu yidhi ha lanna asalka talbiyada in lagu dhawaaqaayo waajib maaha talbiyadoo in lagu dhawaaqo waa mustaxab mustaxab buu leey laakiin haddayba qalbigiisa ku jirtay hebel baad ka xajinaysaa intaasi waa ku filan tahay buuli haddii carab dhawaaqidii u halmaamay waa asaxaysaa buu leey wa canhu radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi ibnu cabaas baa inala socda axaadiistanuu dhan wa canhu ibn cabaas waxaa laga warin radi allahu canhu qaala inuu yidhi khaabanaa waxaa noo khudbeeyey rasuululahi sal lay waslam ayaa noo khudbeeyey faqaala markaasaa wuxuu yidhi ina allaha alle kataba wuu waajibiyey calaykum korkiina wuxuu ku qorayoo ku waajibiyey alxaja xajkii xajkii buu alla idinku waajibiyey faqaala markaasaa wuxuu yidhi alaqrac bnu xaabisin faqaama waxaa istaagay faqaama waxaa istaagay alaqrac bnu xaabisin baa istaagay markuu nebigu sal lay waslam uu hadalkaa jeediyey wardadow xaj baa laydinku leeyahay oo laazima idinku ah faqaala markaasaa wuxuu ihi afii kulli caamin ma sanad walba yaa rasuul allah rasuulka ilaahi sanad walba ma nagu waajibaya waa ku celceliye qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam law qultuhaa haddaan dhihi lahaa yani haa haddaan dhihi lahaa law qultuhaa haddaan dhihi lahaa haa sanad walba waajib bay idinku tahay haddaan dhihi lahaa lawajabat way idinku waajibi lahayd waidinku waajibi lahaydo sanad walba inaad xajidaan baa laazim idinku noqon laha alxaju xajku maratan waa hal mar buu nabig sal lay sl alxaju mara yani yajibu mara hal mar buu cimriga waajibaya famaa zaada wixii siyaada oo halkaa mar ka siyaadsani fa huwa isagu taawucun waa khayrbadsi markaas ah, waa ziyaado iyo naafile iyo sunno wey waxa wariye alhamsatu shantii baa wariyey ayr tirmidiyi tirmidi mooye ayb xadiidka sanadkiisa cila ku jirto sufyaan ibnu xusayn baa zuhri ka warinaya sufyaan ibnu xuseinna fii riwaayatihi can zuhri waa daciif sidiisa kale waa fiican yahay laakiin zuhri markuu ka warinayo waa daciifo weeye sababtu waxa waxaa la yidhahdaa zuhri axaadiistiisu waraaqa ay ku taallu haysan jiray waraaqihii baa isaga dhex yaacay marka axaadiista uu zuhri ka wariyey marka way isku dhex yaacsantahay sidaas daraaddeed daciifun fi zuhri baa la dhaha ciladaasi xadiidka sanadkiisa way ku jirtaa laakiin wuxuu leeyahay mutaabacaad shawaahidna wuu leeyahay sidaasuuna xadiidku ku asaxaya walow ariiqiisa dacfiba ha ku jira sanadkiisa laakiin mutaabacaadna waa leeyahay shawaahidna waa leeyahay sidaas daraaddeed baa waxaa saxiixiyey xaakim dahabi baa ku waafaqay sheekh albaanina baxsi dheer buu ka sameeyo uu xadiid ku saxiixinaya ayib xadiidku marka waa sugan yahay wa asluhu xadiidkan asalkiisu fii muslimin buu ku sugan yahay min xadiii abi hurayrata abu hurayre xadiikiisa xaggiisa xalu ka ah ayb yani xadiiska macnaha sheegaya oo xajku inuu hal mar un waajibaya ah saxiixu muslim buuba ku yaalaaba isla xadiidkan laftiisa xadiidka abu hureyre waxa weeye ee saxiixu muslim ku yaalla wuxuu leeyahay abu hureyre khatabanaa rasuulu lahi sal lay slam rasuulkaa noo khudbeeyey markaasaa wuxuu uhi ayuha annaas qad furida calaykum alxaju faxujuu wardadoo xaj baa laydinku waajibiyey xajiya markaasaa faqaama rajulu nin baa istaagay faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi akulla caamin ya rasuul allah ma sanad walbaa fasakata xataa qaalaha alaaan nebigu waa ka aamusay ilaa uu saddex goor ku celiyey ayb sharcigii baa degaya axkaamtii baa socota markaa markaasaa rasuulku wuxu yhi sal lay slam low qultu nacam lawajabat walama istaactum haddaan haa dhihi lahaa oon kuu jawaabi lahaa way idinku waajibi lahay sanad walba mar buu idinku waajibi lahay mana aydaan awoodeenoo ma idan karteen ayb marka day sidaas tahay daruunii maa taraktukum intaan iska kiindaynahayo iska kaydaaya idaaya su-aalaha faraha badan iga daaya intaan anigu faraha idinka qaada idinka tagay idaaya fainamaa halaka man kaana qablakum bikasrati su'aalihim waاkhtilaafihim cala anbiyaa'ihim ummadihii idinka horreeyey waxay ku halaagsameen laba arrimood su'aal badni iyo khilaafidooda ambiyadooda ay khilaafeen marka su-aasha faraha badan khaasatan xilliga waxyigu degayo su-aasha faraha badan joojiyaa layidhi an waxaa dhici kartaa su-aashooda in wax lagu waajibiyo dadkana waxaa ugu dembi badan bu nabir sal lay aslam ruux sababtiisa ummadda loo saaray yani waajib iyo xil iyo culays loo saaray isaga sababtiisa marka su-aalaha faraha badan iga daaya wy maana ayb markaasaa nabigu wuxu uri sal lay slam faida amartukum bishayin faatuu minhu ma staactum waida nahaytukum can shayin fadacuu haddaan wax idin amrana intaad ka kari kartaan kala imaada haddaan wax idinka reebona waxaa idinka reeba sidiisa uga taga laakiin su-aashan daaya xadiikaasi wuxuu inoo faaideeyey xajku waa waajib waa rukni waa laisku waafaqsanya hadal kama noolada laakiin xukumka hadda meesha loo keenay waxa weeye ma waajibayo ruuxa cumrigiisa hal mar ka badan kuma waajibayo iyaduna waa maxalu ijmaaca khilaaf kama jiro hal mar ka badan dadku kuma waajibin rabbi tabaaraka watacala saas maanaa wixii intaa ka siyaadsan ruuxu u badsado waa tatawuc iyo sunno iyo khayr badsi waay oo markaasd waxa weeye yani taabicuu bayna alxaji waalcumra badsiga waa la rabaa badsigaasi waa la rabaa laakiin halkii miray ugu horreeyey unbaa waajibku u ah <coughs> baab mawaaqiiti mawaaqiiddii buu baab u yahay almawaaqiit ayib mawaaqiidda waxa la jamcu miiqaat miiqaatkana waxaa la yidhahdaa wakti kastoo shay lagu xidhay oo shay lagu waktiyey miiqaat baa la yidhahda ballan baad wakti u qabsateen miiqaat kale mawcid bay noqonaysa yani cibaadaa shay lagu xidhay miiqaadkeedii wey saas daraaddeed mawaaqiitu sala waa waktiyada salaada lagu xidhay ee salaadaha la gudanay mawaaqiiddan marka waxaa laga wadaa waxay u qaybsantaa laba qaybood mawaaqiid zamaaniya iyo mawaaqiid makaaniya yaani mawaaqiid oo zamanka ah iyo mid waktiga ah maxaan dhihi laha iyo mid yani boosas iyo makaan ku xidhan midda zamaaniga waxa weye waa zamanka xajka la guto waay oo xajka la xidhan karo waana saddex bilood alxaju ashhurun macluumaat miduu rabbi yidhi tabaaraka watacala waxaa laisku waafaqsan yahay bisha shawaal ee ka dambaysa ramadaan iyo midda ka dambaysa ee dilqacda annagana aan idhaahno sidataal soonfur sida baan dhahna iyo carafa carafa tobankeeda hore intaa waa la isku waafaqsan yahay carafo inteeda dambe iyo ama dilxija inteeda dambe ma gelaysaa bilaha xajka mise ma gelayso ayaa khilaaf ka taaganya marka muddadaasi waa muddada xajka la xidhan karo acmaashiisa la gudan karo waxaa la yidhahdaa marka almawaaqiit azamaniya la yidhahda mawaaqiitka makaaniga ana waa meelaha loogu talagalay in xajka laga xidho iyo cumrada mawaaqiiddaa la xadiday ee sharcigu xadiday iyo meelaha iyo boosaskaa la xadiday ee markii lasii marayo xajka ama cumrada laga sii xidho ayaa waxaa la yidhaahdaa almawaaqiid almakaaniya saasaa la yidhahda marka tahadda uu ka hadlayo mawaaqiidda zamaaniga ah waxaa ka hadlay qur-aanka laakiin mawaaqiidda makaaniga ah waa xadiiskani ka hadlayaan oo axaadiista nebiga ku faahfaahiyey salawatu rabbi wasalaamu calayh ayb can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiya nebigu sal lay aslam waqafa wuu xadiday liahli lmadiinati ree madiina wuxuu u xadeeyey dalxulayfati meesha dalxulayfa la yidhaha wuxuu u xadeeyey u caymay ree madiina dalxulayfa waliahli shami ama shaami ree shaamna nebigu wuxuu u xadeeyey aljuhfata meesha juhfa la yidhaha waliahli najdin reer najdina wuxuu u xadeeyey waa dhulka kore qarna almanaazili meesha qarna qarnulmanaasil la yidhahdo waliahli lyamani ree yamaneedna wuxuu u xadeeyey yalamlam meesha yalamlam la yidhahdo hunna mawaaqiiddaasi ama boosaskaasi lahunna dadkaasay u sugnaadeen lahunna waxa weeyaan waa ama lahum riwaaya kuso arortay lahum dadka meelahaas ka imaanaya u sugnaaday lahunna haddii la yidhaahdana meelahaasay u sugnaatay way macnaa waliman cidna way u sugnaatay ataa yimaada calayhinna iyaga korkooda ku yimaada oo min hayri ahlihinna meelaha aan sheegnay dadkooda aan ahayn yacani waxa weeyaan meelaha hadda la sheegay dadka ka imaanaya iyo dadkii iyaga ka koreeyo ka shisheeyo iyaga soo maraya labadaba waxay u tahay mawaaqiid bay u tahay hunna mawaaqiiddaasi lahunna dadkaasay u sugnaadeen waliman cidna way u sugnaadeen ataa yimaadoo soo mara calayhinna iyaga korkooda soo mara oo min hayrihinna meelaha aan sheegnay aan ahayn wa fii riwaayatin min hayri ahlihinna meelaha la sheegay ehelkooda hayrkooda ah macnaha oo meelihii kaleeta iyaga ka sheegay wixii ka yimaadaan soo samara meesha oo min man cid ah araada doonaya alxaja xaj doonaya aw ilcumrata cumro doonaya yaa loo xadeeyey meelahaas dadka la sheegay dadka ka yimaada iyo cid kastoo soo marto oo aan dadka meelaha la sheegay ka yimid aan ahayn laakiin meesha soo marta oo cidde ah haddana oo ciddii xaj ama cumro doonaysa haddaadan xaj iyo cumro u socon markaa kuma jirti waman kaana ruuxi ahaaday duuna daalika mawaaqiiddaa la sheegay sokodooda oo xagga yani xaramka ka xiga duuna daalika sokada oo dhankee uga sokeeye dhanka xaramka uga sokeeye wy mana ka hooseeyo xaramka ka xiga waay fa min xayu meeshiibuu ka xarmanayaa anshaa uu safarta ka bilaabay fa min xayu meeshiibuu ka xarman anshaa uu ka bilaabo socodkiisa meeshuu degan yahay ee uu markaasi socodka ka bilaabayo ama safartiisu ka bilaabanayso halkaasuu ka xarmanaya xataa ilaa ahlu makkata ree maka min makkata maka ay ka xarmadaan saasman xataa ahlu maka min maka say u soo socoto usoo socota waxay soo gaadhi ree maka nin walba gurigiisu ka xarmani meeshuu joogo ayuu xajka ka xarmanaya meeshaasuna ka aadaya saasman muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saara xadiidka cabdullahi bni cabbaas waa xadiidka asalka u ah meelaha laga xarmado mawaaqiidda zamaniga xadiidka asalka u ah ayb wuxuu sheegay afar jiho ree madiina waxaa loo jideeyey meesha la yidhahdo ama loo xadeeyey dalxulayfa waa meel la yidhaahdo adyaar cali bay hadda yidhahdaan ama abaar cali saasay hadda loo yaqaana magaalada madiina toban kilomitr meelahaas buu u jira oo nebigu markuu madiine ka baxay duuradii casarkuba ku tukadayba casarka iyo duurku meesha ku jamciyey salawaatu rabbi waslamu caleyh ayb waa meesha masaajid ku yaala masaajid weyn baa ku yaala jidulxulayfa layidhahdo marka waa meeshaas wan magaalada makana wuxuu u jiraa taqriiban boqol iyo labaatan kilomitr taqriiban buu jira waa miiqaadka ugu fog maka oo waaqiida miiqaadka ugu fog waay lanna madiinu saareen ayb qoladaa halkaasaa loo jideeyey oo dalxulayfa halkaa inay ka xarmadaan dadka madiine ka taga ama madiine soo mara halkaa markay joogaan bay xarmanayaanoo xajkii ama cumradii xidhanayaan walihli shami aljuxfata reeshaam reeshaam waxaa la yidhaahdaa waa yani suuriya urdun filistiin muxuu ahaayey lubnaan kuwaasaa shaam laisku yidhahda kuwaas ayaa shaam laisku yidhahda ayib xaggaa wixii ka yimaada waxaa kaloo soo gelaya oo inta badan iyagana soo mara muxuu ahaayey muxuu ahaayey afrikada waxa la yidhahdo afriqiya shimaaliya afriqada waqooya ama galbeedkaasii jirta ayaa iyaguna soo maray jufadaas iyaguna ka xarmanaya jufa magaalay ahaan jirtay tuulay ahayd waagii hore laakiin nebiga sal lay slam markuu magaalada madiine tegey magaalada madiine magaalo bushi badan oo cudur badan oo qandho badan bay ahayd saxaabadii maka ka hijirooday ayaa marka ku rafaaday oo qandho iyo bushi iyo xanuun bay ka bixi waayeen nebigay sal alay waslam u dacwoodeenoo ay u sheegteen markaasuu nebigu sal alay waslam ilahi wuxuu ka baryay bushiga iyo qandhada iyo xumadda madiina inuu ilaahay juxfa u raro juxfay marka usoo guurtay wax alla wixii mxu qandha iyo muxuu ahay bushiga juxfa markaa magaale mahajuuray wey hadda waa qaryo mahajuuro oo magaalo ma aha masaajid yar baa ku yaalla oo muxuu ahaaye iyo ceel oo dadku markay xarmadaan ka weysaystaanoo muxuu ahaaye ku tukadaan ayaa ku yaalla laakiin waxaa ka koraysa magaalada la yidhahdo raabiq magaalada raabiq la yidhahdo magaalada weyna ayaa ka koraysa oo u jirta taqriiban muxuu ahaaye waxay u jirtaa xoogaa dhowr iyo labaatan kilomitr iyadaasay marka dadku aadaan oo kasoo xarmadaan way ka koraysaa xoogaa juxba iyo raamir waxyar bay isu jiraan marka ayaduna waxay u jirtaa magaalada maka taqriiban ilaa yani waxa weyaan laba boqol iyo waxbay u jirtaa ayay u jirtaa manaa laba boqol dhowaad bay u jirtaa macnaa ayadana waxaa ka soo xarmada reer shaam iyo wixii xagga ka yimaada ayaa ka soo xarmada waliahli najdin reer najdina nebigu wuxuu u jideeyey sal lay sl u xadiday qarna almanaazili meesha qarnulmanaasil la yidhahda ahlu najdin najdi waa dhulkan kore wey riyaad iyo ciraaq qaybo ka mida iyo wixii korkaa ka yimaada ayaa la yidhahdaa najdi la yidhahda waxaa nebigu u jiday qarna almanaazil waxaa loo yaqaanaa hadda asayl lkabiir baa loo yaqaanaa asayl lkabiir ayaa loo yaqaanaa tog wey meesha mara magaalada makana wuxuu u jiraa toddobaatan iyo siddeed kilomitr buu u jiraa masaajid weyn baa ku yaala oo baakinadiisii leh oo musqulihii leh oo aada loo diyaariyey meeshay dadku ku nastaan oo lagu qabaystaayoo laga soo xarmadaayo wahaakada shaarica weyn ka yimaadaa riyaad ka yimaad waa soo mara walihli najdinin qarna almanaazili meesha layhahdo nabigu u jideeyey sal lay wasalam wixii ka yimaada januubka mamlakada ahlu najdi iyo reer ciraaq qaar ka mida ah, iyo eeraan iyo yani barigaa fog xujaajta ka timaatay iyo waxaan dhihi lahaa ayaa qarnalmanaazil soo mara iyagoo halkaa ka xarmay walihli lyamani reer yamaneedna nebigu wuxuu u jideeye lamlam ayadana waa waadi weyn oo ku dhow badda xeebteeda ree yamaneed buu nabigu u jeeday sal lay slam maka waxay u jirtaa boqol iyo labaatan kilomitr bay u jirtaa ayib maka waxay saaran tahay xeebta badda waa meel buuraleyho laakiin yalamanku waa tog ahaan wa ree yamaneed iyo wixii ka koreeya oo hunna lahunna waliman ataa calayhinna waxaa soo gelaya afrikadan bari oo inagu aan ka tirsannahay ayaa soo gelaya saas man ree yamaneed baan anaga miiqaad ahaan ku beegana diyaaraddu markay sii maraysa sii dulmarta ayb hunna lahunna waliman ataa calayhinna min hayri ahlihinna dadkaas meelahaa la sheegay iyo dadkii ayaga soo mara oo min hayri ahlihinna baan annagiiyo wixii nalame soo gelaynaa iyo dhulkaa kore meelaha la sheegay wixii ka koreeya macna intaa wixii ka hooseeyo xagga maka ka xiga meesha uu degan yahay ka dhaqaaqayo isagu ka xarmanaya ayb ilaa ahlu maka ayuu maka ka xarmadaan oo iyagu inay banaanka u baxaan waxba loogama baahna meesha uu ina leeyahay xadiidku miman araada alxaja aw alcumrata halkaa waxay ka fahmeen imaamu shaafici iyo riwaaya can axmed iyo daahiriyadu waxay ka qaateen ruuxa hadduusan xajna u soconin cumrana u soconin inuu gudbi karo oo uu iska dhaafi karo isagoon xarmanin ganacsibuu u socdaa booqashuu isaga socdaa dana kaluu leeyahay shaqaalo weeye haddaabaan xaj iyo cumro u soconin markaasi waad iska dhaafi karta adoon xarbanin qolyo kale waxay leeyihiin maya ilaa wa ilaaba haddaabaad maraysa waa inaad xarmato ama xaj u soco ama cumro ama ganacsi wax danda adugu soco warkaasi waa war laga xoog badan yahayo miman araada alxaja waalcumrata baa caddaynaysa waxaan laga fahmayaa ciddii xaj iyo cumro aan u soconin inay iska mari karto o gudbi karto ay markaasi danihiisa dhamaysan karaysa man ayib wa can caaishata radi allahu canha waxaa laga wadaa marka mawaaqiidaasi ujeeddadu tahay adoon hadaabaad xaj ama cumro u socoto ha adoon xarmanayn ha adoon xarmanayn wixii ka hooseeya haddaad u gudubto adoon xarmanayn maxaa laazimaya jamaahiirtu waxay qabaan horta adoon gaadhin haddaad xarmato xarmadashadaadu way asaxaysaa laakiin maca laakiin waxaa la diidan yahay sii daran waxa weeye inaad dhaafto adoon xarmanayn marka waxay leeyihiin qaar ka mid ah soo noqo ku soo noqo miiqaadkii kasoo xarmo haddaad socotood sidaa kusii wadatana waxay u badan yihiin dhiig baa kugu laazimaya oo neef xoolaa baa kugu laazimi doona ilaana ismi baad gashay dambi baad gasho miiqaadkii baad gudubtay saas man wacan caaishata radi allahu canha ana nabiya nebigu sal lay waslam waqata wuu xadeeyey liahli alciraaqi reer ciraaq wuxuu u xadeeyey daata cirqin meesha daata cirqi la yidhaha waxaa wariye abu daawuuda baa wariyey wnasaa iyo nasaa baa wariyey abu daawuud iyo nasaa baa xadiidkan wariyey waxaa saxiixiyey alimaamu اnawowi abuاlcabaas alqurطubi dahabi iyo alxaafid alciraaqina wuxuu leeyahy isnaaduhu jayid xadiidka alimaam axmed baa inkiray ah, wuu inkiro ma sugna aad buu baxi fiican uga sameeyey sheekh albani caleyh raxmat ullah wuxuuna leeyahy xadiidku shawaahid fara badan buu leeyahy ilirwa waxaa kaloo saxiixiyey sheekh axmed shaakir xadiidku marka waa sugan yahay waqata liahli lciraaqi daata cirqin nebigu inuu jideeyey u xadiday u xadeeyey reer ciraaq way sugantah wa asluu xadiidka asalkiisuna cinda muslimin muslim buu ku sugan yahay min xadiidi jaabirin radia allahu canhu ilaa laakiinse ana raawiyahu midka warinaya oo jaabir ka warinayay shaka wuxuu shakiyey fii rafcihi xadiidkani inuu marfuuc yaho nebiga gaadhsiisan yahay sax wey xadiidku sidaas weeye wuxuu ku yaallaa saxiix muslim min xadiii abi zubayr can jaabir bn cabdilaahi laakiin abu zubayr markuu jaabir ka warinaya baa wuxuu yidhi axsibuhu rafaca ila nabiy sal lay aslam waxaan u malaynayaa jaabir inuu xadiidka nebiga u rafciyey wuu shakiyey sooma markaas rafciga xadiidkuu shakisan yahay xaafidku waa meeshuu ina leeyahay ilaa ana raawiyahu oo abu zubayr ah shaka wuxuu shakiyey fii rafcihi xadiidka inuu jaabir nebiga u rafciyey ayuu shaki ka galay xadiidku isagoo marfuuca waa sugan yahay shawaahid fara badanna wuu leeyahay iyo duruuq fara badanoo isxoojinaysa oo sugaysa xadiidka inuu nebiga sugay sal lay aslam daatu cirqinna inuu nebigu xadiday reer ciraaqna u xadiday waa suganta wa fii saxiixi lbukhaariyi waxaa ku sugan saxiix lbukhaari ana cumara cumar huwa ladii kii wey inuu yahay waqata xadeeyey daata cirqin meesha daata cirqi la yidhahdo inuu cumar xadeeyey baa saxiixulbukhaari ku taala taana waa sugan tahay taana waa sugan tahay oo saxiix bukhaari waxaa ku yaalla daatu cirqi waxaa muxuu ahaayey dadka u xadeeyey oo u xadiday cumar ibnu cumar baa xadiiska warinaya wuxuu leeyahay lamaa fataxa haadaani lmisraani labadan magaalo markii la furtay ayaa dadkii waxay u yimaadeen cumar markaasaa waxay yidhahdeen ya amiira almuminiin ina rasuula allahi sal lay waslam xadda liahli najdin qarnan amiirkii muminiintow ree najdi nebigu wuxuu u xadeeyey meesha la yidhaha qarnulmanaasil wa huwa jawrun can ariiqina jidkanagana waa ka leexsan yahay oo qarnulmanaasil haddaan u leexanaynaa nidhaahno xoogaa jidkanaga waa ka babcan yahay wa inaa idaa aradnaa qarnan shaqa fiina haddaanu qarnulmanaasil aadnoon u leexanana waana dhibaysaa oo dhib baa noogu jira markaasaa wuxuu yihi cumar unduruu xadwaha min ariiqikum bal siiriya qarnulmanaasil jidka aada haysaan meesha kaga aadanay la siman halkaa fiiriya ayib faxadda lahum daata cirqin dhulkuu marka yaqaanee markii laysla fiiriyey cumar wuxuu marka arkay qarnulmanaasil inay la siman tahay oy ku aadan tahay meesha la daata cirq halkaas marka markaad maraysaan oo jidkoodii a kasoo xarmada guud waxba ha leexanin oo xagga iyo qarnulmanaasil haw leexanin saasuu ku yidhi man xadiikaasi buhari uu ku sugan yahay marka xadiiska horena muxuu leeyahay nebigaa daata cirqi reer ciraaq u xadiday kanna muxuu leeyahay cumar baa u xadiday ma isdiidayaan maya isma diidayaano nebigaa xadiday laakiin cumar marka loo imaanayo xadiidka ma hayo xadiidka nebigu inuu xadido daata cirqi ah cumar markaa ma soo gaadhin cumar wuu ijtihaaday markii arrintii loola yimid wuu ijtihaado wuxuu ku ijtihaaday meesha la yidhahdo daatu cirqin baan la siman qarnulmanaasile halkaa markaad maraysaan ka xarmada ijtihaadkiisuu markaa ku yidhi ijtihaadkiisiibuu wuxuu ku waafaqay xadiidkii nebiga salawaatu rabbi wasalam aleh ee markaa ka maqnaa ee markaa aan soo gaadhin macnaha caadadiisa ahaan jirtayo yacni wuxuu ahaa muxdas saasuu macnaha yacni wuxuu ahaa muxadas buu ahaayo mid xagga rabbi wax looga soo muxuu ahaayey qalbigiisa la toosiyuu ahaayo muwaafaqaad fara badan buu leeyahayo qur-aanka iyo nebiga sunnadiisa iyo muwaafaqaad fara badan buu leeyahy marka min muwaafaqaadki cumar buu ka mid yahay xadiidkan soo gaadhin buu ijtihaaday ijtihaadkiisuna xadiidkii marfuuc ahaa buu asiibay sidaasay marka laisku waafajinaya warka soo gebagabeeye xataa haddii layidhahdo cumar bay ka sugan tahay xadiidka marfuucaana la daciifiyo waxaan leenahay waa sunnatu lkhaliifa khaliifadii nebiga khulafadiisii nin ka mid a ah. sunnadiisii waay nebiguna muxuu yidhi calaykum bisunatii wa sunati alkhulafaa'i araashidiin si khaasana waxaa ku sugan inuu nebigu yihi iqtaduu biladayni min bacdi abi bakrin wa cumar ah, labada iga dambaysta ku daydo raaca oo abubakr iyo cumar marka sunat lkhaliifa waana ijmac inay reer ciraaq halkaasi u tahay muxuu ahaaye miiqaad u taashay imaam shaafici iyo keyrkiisa ay soo guraneen khilaaf kuma jira marka ayb culimada qaar ka mid ah xadiiskan waxay ku cileeyeen daatu cirqin ma suroobi karto inuu nebigu xadeeyo ree ciraaq u xadeeyo maxaa yeele ciraaq markaa lama furanin oo nebigu intuu noolaa ciraaq muslimiintu ma qabsanin meelaan muslimiinba qabsaninba seebuu nebigu ugu xadayn baa layidhi muxuu ahay miiqaat waxaa lagaga jawaabay waxay ka mid tahay axaadiistani min calaamaati nubuwatihi wax soo socda inuu kasii warramay waxaana la mid a ah shaam oo kale shaam lafteeda nebigu markuu dhimanayo muslimiintu ma haysan soma ayb maca dalika miiqaad buu uxadiday laanna nebigu wuxuu sii ogaa kana sii warramay ummadiisu inay shaam iyo ciraaq iyo keyrkeedba qabsan doonto uu nebigu sii sheegay salawatu rabbi waslm marka taasi cillo maaha muslimiintu markaa ma haysanin cillo maaha macnaha ayb daatu cirqin xaggee wey marka daatu cirqi dhanka maka ayay bari kastaa haddana xilliga kolley muxuu ahaay xilli dhul lama deganeen jid qumanna maba lahayn ayib ilaa boqol kilomitr bay u jirtaa magaalada maka boqol kilomitr bay u jirtaa oo dhanka bari ah ciraaq marka laga yimaado xaggeeday xigtaa marka lajna daa'ima iyo culimada sacuudiga ayaa waxay u direen laba nin sheekh cabdalla albassaam tawdiix alaxkaamka sheekha iska leh iyo cabdalla ibnu sulaymaan ibnu maniic oo ninkan masaa-isha khaasatan iqtisaadka iyo dhaqaalaha mucaasirka aada uga hadlaa labadaa nin baa la diray oo la yidhi bal si fiican usoo xadida meesha ladaato cirka meesha kutubtii hore wixii laga qoray iyo astaamihii laga qoray iyo dadkii deegaanka iyo wax badan bay kaashadeen kadibna meel bay soo xadideen wafdi baa la diray dardaaran a waxaa la dardaarmay meeshaa in masaajid laga dhiso wadana loo sameeyo si dadka halkaa ka imaanaya uga xarmadaan allahu aclam marka markaa ma la sameeyey ma la samaynin allahu aclam wa cinda axmeda axmed oo agtiisa waxaa ahaaday wa abi daawuuda watirmidiy can ibni cabaasin cabdulahi bni cabaas waxay ka warinayaan intoodaasi radia allahu canhuma ana nebiya nebigu sal lay wasalam waqata wuu xadeeyey liahli lmashriqi dhanka bari dadka ka imaanaya wuxuu u xadeeyey alcaqiiqa meesha caqiiq la yidhaha waa tog weyn caqiiqaas oo magaalada dhanka bariga ka xiga daatu cirqigaasaanayay isku dhow yihiino ma kala foga labaatan iyo sideed kilomitr ayuu ka koreeyaa daatu cirqi oo isku dhow yihiin makana boqol iyo labaatan kilomitr buu ka shisheeyaa caqiiqaas waadil caqiiqii madiine ku yaallay maaha oo inta badan shucarada iyo ay ka gabyi jireen tog caqiiq la yidhahdaa ku yaalla magaalada madiine dhexmar kama kani waxa weeyaan waa mid maka bari marka laga ado dhanka ciraaq jira wey waa ku cirdigaas isku dhowey marka waqata liahli lmashriqi alcaqiiqa meesha caqiiq layhahdo nebigu uu xadeeyey sal lay aslam xadiidkaasi sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhahdo yaziid ibn abi ziyaad oo daciif ah sidaas daraaddeed baa xadiidka waxaa daciifiyey cabdulxaq alishbiili abulxasan ibnu qataan nawowi xaafidka waa ibn xajari talkiiska albaani wuxuu isagu leeyahy xadiidku cindii waa munkar maxaa yeele axaadiista saxiixa buu khilaafay maca dacfihi ayib tirmidi waxaa lagu naqdiyey xadiidka noocaasee daciifkaa buu taxsiiniyey axmed shaakirna waxaa lagu naqdiyey isagoo sidaa daciifa ah buu tasxiixiyey cillo kalena xadiisku waa leeyahayo inqiaac baa ku jira marka dacfu sanad maca alinqiaac maca almukhaalafa waa munkar xadiidku leesh leanna sanadkiisa ninka daciifkaa ku jira inqiaacna waa ku jira waa kala go-anya haddana maca daalika wuxuu khilaafay axaadiistii aan soo sheegnayo nebigu ree mashriq waa ree ciraaqe eh. mashriq haddaad maqasho waa ciraaq ree ciraaq nebigu inuu daato cilqin u habeeyey xadiistii sheegaysay buu haddana khilaafsanya isagoo dacfi ku jira haddana hadday mukhaalafo gashana waa xadiidka loo yaqaano cinda almuxadisiina munkar baa loo yaqaano markaas saas manaa marka ma sugna warkiisa ka baxa baabu wujuuhi alixraami xarmashada wejiyadeeda wa sifatihi iyo xarmashada sifadeeda ixraamka waxaa la yidhahdaa waa xidhashada xajka ama cumrada ixraam baa la yidhahda sifaduna waa qaabkii qaabkee loo xidhaa ayib can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tihi kharajnaa waan baxnay maca rasuuli lahi sal lay slam nabiga la jirankiisa caama xajati alwadaac sagootiga xajkiisii sanadkiisi sanadkii xajkii sagootintu dhacay sanadkaasaa nebiga la baxnoo raacnay bay fa minaa waxaa naga mid ahaa man dad ahalla xarmaday bicumratin cumro xarmaday qaar waxaa lagu jiray markii xajka la xidhanayay iyagoo cumro iska xidhay oo labayka cumra iska yidhi ama allahuma labayka bicumra ama labayka bicumra cumra iyagoo iska xidhay wa minaa waxaa naga mid ahaa man ruux ahalla xarmaday bixajin xaj iyo wa cumratin cumro uu isku xidhay labadabuu isku daray oo wuxuu yihi labayka bixajin wacumra ama labayka xajan wacumra alla waxaan kugu ajiibay xaj iyo cumro marka waa qaarin wa soma labadoodiibuu isku lamaaniyey wa mina waxaa naga mid ahabay tihi man cid ahalla xarmaday bixajin xaj xarmaday oo labayka xajan keliya ku tegey ayib xaj keliya niyeysto xidhay wa wa ahalla wuu xarmaday bay tihi rasululahi sal lay slam bilxaji xaj buu xarmaday rasuulku xaj buu isagu xarmadayo dadkii xajka xarmaday buu ahaa fa amaa man ciddii ahalla xarmaday bicumratin cumro xarmaday fa xalla wuu xalaaloobay cinda quduumihi markuu maka tegey ruuxii dadkii cumro xidhay bay markay maka tageen acmaashii cumraday sameeyeen beydkii bay tawaafeen kadibna labadii ragcadood bay tukadeen safiya marwo dhexdooday saciyeen way xiirteen ama way gaabsadeen kadibna way xalaaloobeen way xalaal maaa laga wadaa muxaaraan bay ahayn bimacnaa waxaa laga wadaa markay xarmadeen wixii ka xaaraamoobay oo xarmashadu ay ka xaaraamaysay baa markaa u xalaaloobay saas man oo cadarkii iyo udgoonkii iyo dumarkii iyo wixii iyo guursigii iyo guurintii adigoo utegi doona qoladii marka cumro keliya wadatay cumradii markay guteen waa xalaaloobeeno ayagoo iska xalaal ahoo wax walba u bannaan yahay bay xajkii iska sugayaanoo magaaladay joogaan wa amaa man ruuxii ahalla xarmaday bay tidhi bixajin xaj ruuxii soo xarmaday aw amase jamaca soo kulmiyey oo isku lamaaniyey bayna alxaji waalcumrati cumradiiyo xajka ruuxii kulmiye oo isku lamaaniyey labadoodaasi falam yaxiluu iyagu maynan xalaaloobin xataa kaana ilaa uu ka ahaaday yowmunnaxri maalintii dhuundhabintu maalintii xoolaha la qalay ilaa laga gaadhay ayagu labadii go' bay ku taagnaayeenoo way xarmanaayeen ywm naxri waa maalinta maalinta tobnaad wey ywm alxaj alabar waay maalinkaa ilaa ay ka gaadhahayeen way xarmanayeen muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray xadiidkani wuxuu inoo sheegay qaababka loo xarmado waana saddex mid ka mid a saddexdaa uu inoo sheegay wa ruuxu hadduu rabo tamatuc oo wuxuu rabaa cumro horaysa inuu guto kadibna isla safartiisa inuu xajkii ka dambaysiiyo cumro iyo xaj kale madax bannaan buu rabaa inuu guto miiqaadka markuu tago cumradii buu xidhanayaa wuxuu leeyahay labayka cumra waa tegayaa isagoo xarman talbiyadiisu iska wadanayaa makuu tegayaa acmaashii cumraduu gudanaya oo ah dawaafka kacbada labadii ragcadood ee ka dambeeyey safiya marwo dhexdoodoo la ordo ama la socdo iyo gaabsigii ama xiirashadii intaa markuu sameeyo sidaaduu u tagaba waa xalaaloobaya markaas soo cumradii muusan dhammaysanin wuu iska joogayaa magaalada isagoo ah, muxuu ahay xalaal ah wax kastana u bannaan yihiin ayib wixii horey loogu diiday loo banneeyey wuu iska joogaya maalinka sideedaad marka la gaadho oo yowmu tarwiya ah ayuu xaj haddana xidhanayaa meeshuu degan yahay buu xaj ka xidhanaya oo muxuu leeyahay labayka xajan labadii maryood buu dib u xidhanaya waa isdiyaarinaya waa qabaysanayaa labayka xajan xajkiibuu u dhaqaaqay maalinkaas sideedaad acmaashuu samayn lahaa inoo dambaysa marka kaa maxaa la yidhahdaa tamatuc way mutamatic way ruuxaas cumro madax bannaan iyo xaj ka dambeeyo madax bannaan ka labaadi waxa weeyaan wuxuu wataa xaj keliya marnababa inuu cumraysto xaj keli warbaa inuu guto markuu miiqaadka tago wuxuu leeyahay labayka xajan talbiyadiisuu wadanaya wuxuu tegayaa maka maka markuu tago dawaaf buu samaynaya dawaafka uu samaynayo dawaafulquduum baa la dhahaayo ma sunaa mise mawaajib waa laisku khilaafsanya gelitaanka uu makada galo dawaaf buu samaynaya kacbada waxaa kaloo u bannaan sacyigii xajka ee uu samayn lahaa maalinta tobnaad iyo wixii ka dambeeya inuu markaa soo hormariyana waa u banaanta oo isla maalinkaaba uu sacyigii sameeyo dibna wuu isaga dhigi karaa laakiin isagu ma xalaaloobayo dharkiiskama dhigayo waxba u bannaanaan maayaa sidaasuu ku taagnaanaya maalinta tobnaad marka la gaadho xandhose maalinta sideedaad marka la gaadho inuu xarmado uma baahna leanna waaba xarman yahayba soo ma inuu labayka xajan layidhahdo uma baahan leanna wuuba sii xarmanaa asagu wuu dhaqaaqahayaayo wuxuu aadi uun mino iyo carafa iyo acmaashii xajku dhex galaya soo ma inta ka horaysana waa xarmaya kaana waxaa la yidhaahdaa mufrid bay dhahaan xaj keliyu wataa ayib ka saddexaadii waxa weeye ee xadiisku inoo sheegay waa inuu xaj iyo cumro doonayo inuu isdhex geliyo mana rabo sidii midkii xaj keliya watayna ma rabo inuu noqdo midkii xajkiiyo cumrada kala saaray oo gooni u kala gutay inuu noqdona ma rabo xajkiiyo cumradii inuu gutuu raba laakiin acmaasheediibuu rabaa inuu isdhexgeliyo shodkaas buu rabaa inuu sameeyo yani xoogaa shid yaro gaaban yuu rabaa inuu ka dhex diso xoogaa oo kii waxoogaa yaro dheereeyey inuunu ka soo uruuriyo kan xajka keliya watana inuu ka yarha maaragta korreeyuu rabaa kaasi waxaa la yidhahdaa marka qaarin baa la yidhaahdaa markuu miiqaadka tago wuxuu leeyahay labayka xajan wa cumra xaj iyo cumran allow xarmanayaa waay yaan kugu ajiibay markuu sidaas yidhaahdo wuu tegayaa talbiyadiisu iska wadanayaa maka markuu tago sidii kii xajka keliya watay oo kale dawaaf buu samaynaya dawaafka markuu sameeyo sacyina wuu ka dambaysiin karaa laakiin sacyigaasi waa kii xajka oo maalinka tobanaad uu samayn lahaa buu soo hormarin karaa hadduu doonana dib buu isaga dhigi karaa dawaafka markuu sameeyo isaguna sidii mufridka oo kaluu iska joogahayaa waa xarmanaanayaa labadii maryood buu ku taagnaanayaa wixii xaaraan ka noqday xalaal u noqon maayo maalinka sideedaad marka la gaadhana xarmasho loogama baahna leanna waaba xarman yahayba uu dhaqaaqahayaa minuu aadaya carafuu sii aadaya acmaashii xajku gudagelaya soma asagiiyo maxay ku kala duwan yihiin mufridku waan u tegi doonaa maxay ku kala gedisan laakiin halkan ujeeddadu waxa weye hadda xadiiskan loo keenay saddexdooda mid walba see loo xidhaa wey maxayna kala yihiin ninkii xaj keliya watay labeyka xajan buu ku galay ninkii yani cumro watay oo cumrada inuu hormariyo xajkana ka dambaysiiyo rabayna oo mutawatic ahaana labeyka cumra ayuu miqaadka kasii dhahaya oo xajku dee waa u dambeeya kii isku darayna labeyka xajan wa cumra saddexdaasaan ahayn bay tiri caaisha radialla canha markii aan yani musdelifo ka xarmanayni waxaan dhila markaan ka xarmanaynay dalxulayfa oo nebigaan la soconnay saddexdaasi dadku u qaybsanaame meesha ay leedahay caaisha radiallahu canha nebigu isagu xaj buu xarmaday wa ahalla rasuulu sal lay slam bilxaji halkaas baa ishkaal ku jira nebigu sal lay wasalam isagu xajkiisii muxuu ahaa noocee ah ma mutamatic buu ahaa qacan mutamatic ma ahayn mutamatic ma ahayn laakiin waxaa laysku haystaa ma mufrid buu ahaa oo xaj keliya miyuu watay sidan caaisha ay leedahay mise qaarin buu ahaayoo xajkii cumrada isugu dhex jiray waa meesha muranka culimmadu ay isku dhammaadeen madaahibtuna ku kala tageen tarjiixuna ku yimid oo maalikiyada iyo shaaficiyadiiyo waxay leeyihiin nebigu mufrid buu ahaa wabitaali ifraadkaa fadliga laakiin marka la xaqiijiyo axaadiista saxaabada ka waramaysa nebiga xajkiisii axaadiistooda marka la ururiyo laysu keeno sawaabku waxa weeye nebigu sal lay slam xajkiisii qaarin buu ahaa mufridna ma ahayn mutamaticna ma ahayn qaarin buu ahaa xaj iyo cumro isku dhex jira oo isdhex galay buu nebigu ku xajiyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xajkiisii maadaama uu waday hadyi wado xoolo waday rasulka sal lay slam meeshan marka ay leedahay wa ahalla rasuululahi bilxaji waa siday caaisha moodaysay waay laakiin saxaabo kala waxay xaqiijiyeen inuu nebigu xaj iyo cumro oo waxaa ka mid a cumar waxaa ka mid a xadiiu anas kadalika fi saxiixayn oo tilmaamaya nebigu inuu qaarin ahaa sidaasa raajix baxsigaa ninka u baahan fatxulbaarigaha ku laabto ibnu xajar caleyh raxmatullah baxsi dheer buu ka sameeyey sida uu tawasulay baana sawaab ah wakadalika ibnu lqayim fi lhadyi fi kitaabihi zaad isaguna baxdi mustaqiim ah buu ka sameeyey xajkii nebiga salawatu rabbi waslamu caleyh isaguna wuxuu tawasulay inuu xajkiisu ahaa qaarin inuu ahaa nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh saas weya meeshaasaa marka mulaaxadadaas kaga jirta laakiin ujeeddada loo keenay waxa weye sifadee loo xarmadaa xajka loo galaa ama cumrada loo xidhaa macnaha sidaas weya iyo ruux walba goormuu xalaaloobaya labo maalinta tobnaad ka hor ma xalaaloobayaan oo de waa labada midna xaj keliya wato midna xajkiiyo cumradiisu dhex geliyey soo ma midna wuxuu xalaaloobayaa markuu acmaasha cumrada gutaba oo waa midka mutamatica ah oo cumro keliya xidhay xajkuna uga dambayn doono hada bilahi towfiq wsal allahuma wslm cala nabiyina mxamedi wala alih saxbi wslm